بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii jawaahir albukhaari waanu ku jirnaa weli waxaa noogu soo dembaysay xadiiskii riyadii nebiga uu ku riyooday cajaa'ibta badnaa waxaa noogu soo dembaysay labadii nin iyo nebigu intay isoo raaceen nin qoorqoor u jiifa nin kalna birkawaaneed uu la kor taagan yahay dhinacaan buu jeexayaa haddana dhinacaa dhinacaa buu jeexayaa haddana dhinacaa rasuulkuna uu yidhi subxaana allaahi maa haadaani qaala wuxuu yidhi qaala lii inaliq inaliq adeerow soco soco bay i dhaheen faintalaqnaa waan tagnay faataynaa waxaan u nimid calaa midli tannuuri waxajika muufa muudo wax tannuurka meesha muufada lagu dhejiyo oo kale fa axsin waxaan u malaynayaa annahu kaana inuu ahaa yaquul mid yidhi fa idaa fiihi laqatun laqad ayaa ka soo baxayay laqad ayaa markaa ku jiray waa jalba iyo dija iyo buuq iyo wa aswaatun cad faqaala wuxuu yidhi faطalacnaa waan taalacanoo waa qooraansanay fiihi hijika muufihi faidaa fiihi rijaalun rag ayaa ku jiray io wa nisaa'un haween curaatun qaaqaawan wa idaa hum waaba ayagoo ya'tiihim uu uga imaanayo lahabun holacan min asfala minhum hoostooda fa idaa hum haddii ataahum uu u yimaado daalika allahabu holacaa dow dhow dhow macnaha saaxu way qaylinayaan qaala wuxuu yidhi qultu lahumaa waxaan ku idhi maa haa'ulaa'i kuwaanna waa maxay qaala wuxuu yidhi qaalaa lii waxay ii dhaheen inaliq soco oo soco qaala wuxuu nebiga fantalaqnaa waan soconoo waan tagnay faataynaa waxaan nimid haddana calaa nahrin webi xasabtu aan u maleeyo annahu kaana yaquul inuu ahaa mid yidhi axmara waa weli guduudan dhiig oo kalead moodaa midla dammi sidii dhiigga oo kale wa idaa fi nahri webiga dhexdiisa rajula nin baa ku jiro saabixun dabaalanahaya yasbaxu wuu soo dabaalanayaa waidaa calaa shabri nahri webiga jiinkiisana rajulu nin baa joogo qad jamaca ku urursaday cindahu agtiisa xijaaratan dhagxaan kafiiratan ee fara badan waidaa dalika asaabixu kaa dabaalanaya yasbaxu wuu soo dabaalanayaa maa yasbaxu intuu soo dabaasho uma ya'ti wuxuu u imaanayaa dalika aladii kaa qad jamaca cindahu alxijaara dhagxaantuu agtiisa ku urursan yihiin markuu u yimaado fayafqaru lahu wuxuu u furayaa faahu afkiisa fayulqumhu xajaran dhagax buu gelinayaa kanna markuu qofka saa u furu dhagax ku tuuraya fayantaliqu waa noqonayaa oo waa aadayaa yasbaxu asagoo dabaalanaya uma yarjicu ilayhi wuu u soo noqonayaa kullamaa rajaca ilayhi mar kastuu xaggiisa u soo laabto faqara wuu furayaa lahu fahu afkiisa faalqamahu midkanna afka ayuu xajaran u gelinayaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi lahumaa maa haadaan labadaanna maxay yihiin qaala wuxuu yidhi qaalaa lii waxay ii dhaheen inطaliq inطaliq soco soco qaala fainطalaqna waan tagnay haddana faataynaa waxaanu nimid calaa rajulin korkii kariihatil mar'aatii daymadiisu ay xun tahay nin aragtidiisu ay xun tahay oon la dayi karin ka akrahima anta raa'in intaad adigu aragtay kan ugu xun uu yahay loo karaasay rajula nin mar'aat xagga aragtida waidaa cindahu agtiisa naarun dab baa ahaaday ninka aan la dayi karin yaxushuhaa uu hursanaayo wayascaa markaasuu ku cararayaa xowlahaa dabkii agtiisa qaala wuxuu yidhi faqul qultu lahumaa labadii nin waxaan ku idhi maa haada ninkanna waa maxay qaala wuxuu yidhi qaalaa lii waxay ii dhaheen inaliq inaliq soco soco faintalaqnaa waan tagnay fa ataynaa calaa rawdatin beer baanu nimid beertaasoo muctammatun muctamad ah beer ayaa nimid oo muctamad muctamad ah muctamada waxaa loola jeedaa ama la yidhaahdaa nabaadkeeda uu dhaadheer yahay geedo fiican leh aad u barwaaqo iyo nimco badan ayaa nimid fiihaa beerta dhexdeeda min kulli nawrin baa ku yaala alrabiici noor walba oo rabiica iyo bu'a markaa baxa ayaa markaa ku yaala waa zahri iyo ubax rabiica ah wa idaa bayna dahray rawdatin beerta dhexdeeda ama dhabarkeedana rajulu nin baa taagan tawiilun oo dheer laa akaadu aan sigi waayey araa ra'sahu inaan madaxiisa arko tuulan dheeraan darteed fi samaa'i xagga cirka uu u dheer yahay aad buu u dheer yahay xagga kore wa idaa xawla rajul ninka gaararkiisana ninkaa dheeraa ee aan arkay hareerihiisana waxaa ahaaday wa idaa xawla rajul min akfari wildaanin ilmo aad u badanoo badankoodu ra'aytuhum aan arkay qadun hadda ka hor qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi lahumaa labadii nin maa haada ninkani waa maxay maa haa'ulaa'i ilmahanna waa maxay qaala qaalaa lii waxay ii dhaheen inaliq inaliqna wadnabad qaala fantalaqnaa waan tagnay waan soconay faintahaynaa waxaannu soo gaarnay ilaa rawdatin cadiima beer weyn lam ara aanan arkin rawdatan beer qadun weligay acdam minhaa ka weyn walaa axsana kana fiican qaala wuxuu yidhi qaalaa lii waxay ii dhaheen arqi kor fiihaa beertaan iyo geedkaanba geedkaan kor bay ii dhaheen qaala wuxuu yidhi arqi fiiha qaala wuxuu yidhi fantahaynaa waxaan soo gaarnoo nimid ilaa madiinatin magaalo mabniyatin lagu dhisay bilabinin jaajuur ama bulukeeti dahab ah iyo walabinin mifida labina fulda markaa ka samaysan faataynaa waxaanu nimid oon tagnay baaba almadiinati magaaladii albaabkeeda fastaftaxnaa waan furitaan weyddiisanay fafutixa lanaa waa nala ka furay fadakhalnaa waan galnay fatalaqaanaa fiiha waxaa nagula kulmay rijaalun rag shadrun min khalqihim abuurkooda qayb ka mid ah ka axsani maa anta raa'in intaad adiga aragtay wax u wanaagsan ah washabrun qaybta kalena ka aqbaxi maa anta raa'in qaala wuxuu yidhi qaala lahum qaala waxay ku dhaheen lahum dadkii dhinacna ka xumaa dhinacna ka fiicnaabaa labadiina waxay ku dhaheen idhabuu baxa oo faqacuu ku dhaca fii dalika nahri webiga qaala wuxuu yidhi waidaa nahrun waa webi muctaridun dadban yajrii gareerahaya kaana maa'hu biyihiisa aad moodo almaxdu caano albayaadi ee u cad caddaanta darteed aad caano moodo fadahabuu way baxeen fawaqacuu fiihi way ku dhaceen uma rajacuu way soo noqdeen ilaynaa xaggeena qad dahaba waxaa ka tegay daalika suu xumaantii canhum xaggooda fa saaruu waxay noqdeen fii axsani suura suuratan u qurux badan qaala wuxuu dhahay nebiga qaala lii waxay ii dhaheen haadihi middan aad ku jirto waa jannatu cadnin jannadii nagaadida ahayd wa haadaaka kaana mansiluka gurigaagii waaye qaala nebigu wuxuu dhahay fasamaa basarii araggaygaan kor u qaaday sucdan xagga kore faidaa qasrun baan arkay qasri iyo qowlad ayaan arkay fa idaa qasrun oo milu arabaabati sida daruurta oo kale markaa ah sida daruurta oo kale markaa ah albaydaaya cad qaala wuxuu yidhi qaala lii waxay ii dhaheen haadaaka kaa mansilka gurigaagii waaye qaala rasuulku wuxuu dhahay qultu lahumaa labada nin waxaan ku idhi baaraka allaahu fiikuma allah idin barakeeyee daraanii iska kaydaayo igataga fa adkhuluhu aan galo gurigayga qaalaa waxay ii dhaheen ama al'aan hadda falaa maya wa anta adiga laakiin daakhiluhu kay gelahayaa tahay qaala rasuulku wuxuu dhahay qultu lahumaa waxaan ku dhahay labadii nin fa innii anigu qad ra'aytu waan arkay mundu leyla caawoo dhan cajaban wax lala yaabee famaa haada aladii kii muxuu ahaa ra'aytu aan arkay qaala rasuulku wuxuu dhahay qaalaa lii waxay ii dhaheen amaa ana amaa ina sanukhbiruka waan kuu sheegi doonnaa haddaan kuu sheegaynaabay ii dhaheen ama arajulu ninkii alladii kaasoo atayta aad u tagtay calayhi korkiisa yuflaqu asagoo la burburinaayo ra'sahu madaxiisa madaxiisa bilxajar lagu burburinayo dhagax fa innahu rajulu waa nin ya'khudu alqur'aana qur'aanka qaatay macnaa qur'aankii wuu bartay fayarfudhu markaasuu ka tegay qur'aankii wayanaamu wuu ka hurday can asalaati almaktuubati salaaddii waajibka ahayd wa ama rajul ninkii alladii kaasoo atayta aad u tagtay calayhi korkiisa tusharsharu asagoo la jeexjeexaya shidquhu daankiisa ilaa qafaa waman kharowsan qaroorka ilaa qafaa wa caynuhu ilaa qafaa fainahu rajul waa nin yaqduu kallaha oo min beytihi gurigiisuu ka kallaha uu ka dheentaa fayaqdii markaasuu sheegaa alkidbata been been buu ku hadlayaa tabluqu waxay gaaraysaa beentiisa alaafaaqi jihooyinka wa ama alrijaalu waannisaa wiilashiiyo gabdhihii alcuraatu qaaqaawanaa alladiina kuwaasoo fii mili binaa'i tamnuur jika muufaha dhismihiisoo kale ku jiray fa fainahum ay waazunnaad waazawaani waa wiilasha zunaadii gabdhaha zaaniyaalka ah wa ama arajul ninkii alladii aataytaad u tagtay calayhi korkiisa yasbaxu asagoo ku dabaalanaya fi nahri webiga oo wayulqamu alxajaru dhagaxa afka loo gelinaayay fainahu aakil riba riba cunaha waaye wa ama rajulu kariihatu almaraat ninkii daymada xumaa alladii kaasoo cinda annaar dabka agtiisa ahaa oo yaxushuhaa hursanayay wayascaa cararaya xowlahaa dabka gaararkiisa fa innahu maalikun waa malagii maalik ahoo khaasin jahannama jahannamakeed hayaheedii ahaa wa ama rajul ninkii adtawiilu dheeraa alladii kaasoo fi rawdati beerta dhexdeeda joogay fa innahu ibraahiim buu ahaa sala allahu calayh wasalam wa ama alwildaani carruurtii aladiina kuwaasoo xawlahu gaararkiisa joogay waa fa kullu mawluudin ku kastoo la dhalay maanta dhintay cala alfitrati diinta qaala samira wuxuu dhahay faqaala bacdu lmuslimiin muslimiintii qayb ka mida ah nebiga su'aal weydiiyayo waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow wa wlaadu almushrikiin mushrikiinta caruurtoodana ma ku jiraan faqaala rasuulku wuxuu yidhi wa wlaadu almushrikiinna waa ku jiraan waama alqowmu qoomkii aladiina kaanuu ahaa shatru minhum bar ka mid ah xasanan mid qurux wa shatrun minhum qabiixan barna qabiix ahaa oo xun ka xumaa fa innahum qowmun qowm weeyaan khalaquu isku dhoofo isku dhex daray camalan saalixan camal wanaagsan wa aakhara sayi'an iyo ku xun oo tajaawasa allaahu canhum ilaahay ka dhaafay subxaana wa tacaala ilaahayna ka cafiyey baabu taacati sultaan madaxweynaha sowdaanka in la ateecuu baab u yahay waman xamala calayna asalaax qofkii hub noo soo qaata can ibni cabaasin radi allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayh wasalama qaal man kariha qofkii naca min amiirihi amiirkiisa shay-an shayku naca falyasbir ha isaga sabro fa innahu maxaa yeelay man kharaja qofkii ka baxa min asultaani adeecitaanka amiirka shibran hal taako maata saa ku dhinta maytata aljaahiliya uu dhintay qaala allahu tacaalana wuxuu yidhi waataquu ka cabsada fitnatan fidno laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum qaasa dadka sameeye siqaas iisamuu asiibinuu can junnaadata ibni abi umaya qaala dakhalnaa calaa cubaadat ibni saamid baan u soo galnay wahuwa marid asagoo xanuunsan qulnaa waxaanu kurin aslaxaka allah allah ku hagaajiye xadid sheeg bixadiiin xadiid noo sheeg yanfacuka allaahu bihi ilaahay uu kugu anfaco oo samictahu aad ka maqashay min alnabiyi sal alla calah wasalam qaala wuxuu yidhi dacaana alnebiy nebigaa noo wacay fabaayacnaahu waa la mubaayacoona faqaala wuxuu yidhi fiima akhada calaynaa wuxuu korkeenna nagu qabtay waxaa ka mid ahaa an baayacna inaan kula mubaayacoonay cala samci wataaca maqal iyo adeecitaan madaxda la ateeco fii manshatina firfircoonideena wa makrahina iyo marka karaha aan ku jirnaba wa culayskeenii wa yusrinaa fudaydkeennaba iyo wa aharatin xataa doorasho calaynaa korkeena nalaka doorto xaq annaga aan lahayn inta nalaga qaado dadka la sii xataa inaan ateecno waan laa nunaasica almra amarkii madaxtinimada inaanan kula doodin ahlow ehelkiisa ilaa an tarow inaad aragtaan maahana buu dhahay nebiga kufran gaalnimo bawaaxan cad cindakum agtiina min allaahi alla xaggiisa fiihi kaa burhaanun xujo aad kaga haysataan wacan abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiyi sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yushir yuusan ku ishaarin laa yushiiru axadukum midkiin can aqiihi akhiihi walaalkiisilaaxihu qori iyo bastoolad iyo mindi iyo toorey fa innahu maxaa yeelay laa yadrii ma oga lacalla shaytaan waxaa dhici karta yanzicu fii yadihi inuu gacantiisa ka fujiyo inuu gacantiisa ka intizaaciya dhici karto intuu jug ka siiyo fayaqacu uu ku dhaco fii xufratin min annaar qofkii inay ku dhacdo uu dhinto asna uu naarta markaa galo baabu idaa anzala allah hadduu ilaahay ku soo dejiyo biqowmin qoom cadaaban cadaab buu baab u yahay yowman istarcaa qofkii loo dhiibo raciyatan koox ayuu baab u yahay madax looga dhiga macnaha iyo waiktidaati ahli ma jeersasho la majalsado oo la jeclaado dadka qabriga ku jiroo la dhaho allow meeshaan maxaan ugu jiri weynay can ibni cumar radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi idaa anzala allaahu hadduu ilaahay ku soo dejiyo biqowmin qowm haddii ilaahay qoom uu ku soo dejiyo cadaaban cadaab asaaba alcadaabu cadaabka wuxuu ku dhacaa man kaana fiihim waxa ku dhex sugan oo dhan uma bucifuu calaa camaanihim kadibna camaladoodaa lagu soo bixiyaa wa can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh wasalama qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici mayso xataa yamura ilaa uu soo maro alrajulu ninku biqabri rajul nin kale qabrigiisa oo fayaquul uu yidhaahda yaa laytanii shalaytadayday makaanahu booskiisa maxaanu ahaan waaya can macqal ibni yasaar annahu samica annabiy yaquul maa min waalin madaxweyne ma jiro yelya loo dhiibo raciyatan koox oo min almuslimiin ka mid ah fayamuutu uu dhinto wahuwa kaashin lahum asagoo qiyaanay ilaa hadduu jiro xarama allaahu ilaa wuxuu ka xaaraantinimeeyey calayhi madaxweynaha korkiisa aljanna jannaduu ka xaaraantimey ka tabo abubakra qaray radia allaahu canhu ilaa ibnihi wiilkiisa wa kaana wuxuuna madax ka ahaa bisajistaan meesha lagu magacaabo sajistaan waad garanaysaan oo qaadibuu meesha markaa ka ahaa sajistaan waa axad mudugooyinka cajamta markaa ka mid ah bian laa taqdi inuusan xukminin bayn inayn laba qofood baynkooda ha xukminin buu yidhi bian laa taqdi bayn ihnayn wa anta qadbaan adigoo caraysan fa innii anigu samictu nebigaan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa yaqdiyanna yuusan xukminin xakamun qof xaakim ah bayni ifnayn laba qofood wahwa qadbaan asagoo caraysan markaad caroota waa layska joojiyaa xukunka dib baa loo dhigaa baabu mattaa yastawjibu arajulu alqadaa iyo waalxukmu bilcadli goormay u waajibaysaa rajulka qadaha iyo xukunka cadaaladda ah qaala xasanuljasri wuxuu yidhi akhada allaahu ilaah wuxuu ku qabtay cala alxukaami madaxda an laa yattabicuu inaysan raacin alhawaa hawo walaa yakhshaw nnaasa dadkana aysan ka baqin walaa yashtaruu aysan ku iibsan biaayaati aayaadkayga buu dhahay ilaahay amanan qaliila uma qara'a kadib xasan wuxuu akhriyay yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi اlardi daaciidoo madaxbaan arlada kaaga dhignay iyo xaakim faxkum xukmi bayna annaasi dadka baynkooda bilxaqi si garsoori cadaalad ah ku xukmi walaa tattabic ilhawaa hawanaha raacin oo fayudillaka ay kaa dhumisa hawada ood ka dhumta can sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa ina aladiina kuwa yadiluuna dhumahaya can sabiili illahi ilaahay jidkiisa lahum cadaabun cadaab bay leeyihi shadiidun daran bimaa nasuu hilmaankii ay hilmaameen darteed yowma alqiyaama yowma alxisaabi maalinta xisaabta wa qara'a wuxuu akhriyey inna anzalna atawraat kitaabkii towraad baanu soo dejinay fiiha towraad dhexdiisa hudan hanuun baa ku sugan iyo wa nuuru nuur yaxkumu biha waxaa wax ku xugmiyey annabiyuuna nebiyaashii alladiina aslamuu isdhiibay oo islaamay iyo liladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo waalrabbaaniyuuna kuwii rabbaaniyiintae rabbinimada loo nisbeeyo dadka kheyrka ku barbaarinaya iyo walaxbaari culimada bima stuxfiduu ilaalintii laga dalbay min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa sababtii wa kaanuu waxay ahaayeen calayhi korkiisa shuhadaa kuwa shuhada ka ah ee falaa takhshaw annaasa dadka ha ka cabsaninee wakhshawni ani iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayaadkayga amanan qaliilan lacag yar ha ku iibsanina waman lam yaxkum qofkaan wax ku xukminin bima anzala allaahu wixii ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum ulkaafiruuna waa gaale baabu ahinaa cala asultaan madaxweynaha oo la ammaano ama suldaanka ayuu baab u yahay baabu ahanaa'i waa ammaan la ammaano cala asultaan qaala musaaxim bin wuxuu yidhi bin zafar qaala lanaa wuxuu noo yidhi camar bni cabdilcasiis alumawiy hamsun shan idaa akhda'a alqaadi hadduu qaadigu gafo minhunna xaggooda khaslatan qayb ama khaslatan kaanat fiihi ka mid ah wasmatun macnaha kaanat fiihi kaanad ahaatay fiihi dhexdiisa wasma waa wasmo wasima macnaha waa ceeb baa loola jeedaa fiihi wasmay ku noqonaysaa waa shan waxyaabood ama ida akhطa'a alqaadi minhunna khasla oo kaanat fiihi waxay ahaanaysaa gudihiisa ceeb bay ku noqonaysaa an yakuuna inuu yahay fahman xaliiman cafiifan saliban caaliman sa'uulan can ilcilmi qayb hadduu gafo waxay ku noqonaysaa ceeb qaala anas minhum wuxuu yidhi waxaa ka mid ah curwa ibnu zubayr ibni cumar radia allaahu canhu qaala anas minhum curwat ibnu zubayr baa ka mid ah liibni cumar radia allaahu canhuma innaa anagu buu yidhi nadkhulu waxaan u soo galnaa calaa sulqaaninaa hogaamiyaasheena fanaquulu lahum waxaan u dhahnaa khilaafa maa natakallam wax khilaafsan waxaan ku hadlayno idaa kharajnaa min cindihim markaan agtooda ka soo baxno qaala wuxuu idhi kunnaa nacuduha waxaanu ku tirin jirnay arrintaa nifaaqan munaafiqnimo mardaxda marka loo joogo in loo sacbiyo la ammaano marka laga soo tagana dhub allah siiyo dhulka allah lagoyo kuwaan waana dabeen la dhaho nifaaqnimaanu ku tirinaynay can jaabir ibni cabdillaahi yaquul jaa'ad waxaa timid malaa'ikatun malaa'ika ila alnabiy bay u timid sal allah alay slam wahuwa naa'im asagoo hurdaaya faqaala bacdum qaarkood waxay dhaheen innahu naa'imun kan wurdooya wa qaala bacdum qaarkoodna waxay dhaheen ina alcayna naa'ima in ish hurdaa waalqalba yaqdaamu qalbigana wuu ka soo jeedaa faqaaluu waxay dhaheen waa malaa'igtii ina lisaaxibikum saaxiibkiinni ina lisaaxibikum haada maalan maal ee fadribuu lahu maalan tusaale waayee tusaale u sameeya maal ka bixiyaba faqaala bacdum qaarkood waxay dhaheen inahu naa'imun wuu hurdooya wa qaala bacdun qaarkoodna waxay dhaheen ina alcayna naa'imatun ishaa hurdaysee waalqalbu yaqdaan qalbiguu ka soo jeedaa oo qalbigii waa jeedaa fa qaaluu waxay dhaheen maaluhu matalkiisa ka mahali rajul waa sidii nin oo kale bara istay daaran daar wa jacala yeelay fiiha daartii dhexdeeda maa u yeelay miiskii daartii dhexdeeda ma dabatan miiskii raashinka maadabadii iyo wixii la cuni lahaa kulli ku diyaariyey wa bacafa diray daaciyan nin daaci ah oo dadka u soo waca oo yidhaahda soo baxa guriga cuntada taala soo cuna faman ajaaba addaaciya qofkii daacigaa soo ajiiba daqala daara daartii buu soo gelayaa wa akala wuxuu ka cunayaa min alma'dibati miiskii raashinka ahaa waman lam yujib qofkaan ajiibin addaaciya daacigaana lam yadkhul ma soo gelahayo addaara daarta walam ya'kul mana cunahayo min ma dubatin miiska afka cuni maayo faqaaluu waxay dhaheen awaluuha lahu u fasiraba sal alla calah wasalam yafqahuhaa ha fahmee faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen inahu naa'imun nebigu hurdooyaa wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen ina alcayna naa'ima ishaa hurdaysa waalqalbu yaqdaanu qalbigana wuu ka soo jeedaa faqaaluu waxay dhaheen faddaaru daarta la tilmaamaye la dhisay cuntada lagu diyaariyey aljannatu waa jannada waddaaci daaciga dadka soo wac la yidhina waa muxamed sala allahu calayhi wasalam waa nebi muxamed naxariisii nabadgeliyo korkiisa ha ahaatee faman ataaca muxamadan sal allah calayh wasalam qofkii nebi moxamed ateeca faqad ataaca allah alluu ateecoo jannaduu gelaya waman casaa muxamadan qofkii caasiyana faqad casa allah alluu caasiyey wa muxamadun farcun waa farqi bayna annaasi dadka baynkooda muxamed mu'minka iyo kaafirka saalixa iyo taalixa ah kan sunada raacay kan ka cararay kaasuu markaa farqi ku yahay can abi saciid alkhudri radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ja'ad imra'atu naag baa timid ilaa rasuuli illaah faqaalad waxay tiri yaa rasuul allah dahaba arijaal raggii waxay la tageen bixadiiika xadiidkaagee fajcal lanaa annaga noo yeel min nafsika nafsadaada yowman maalin na'tiika fiih aan kuu nimaado tucallimunaa aadna barto mima callamaka allah wuxuu ilaahay ku baray faqaala sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi ijtamicna qurura oo isu taga fii yowmi kada wakada maalin hebel iyo maalin hebel fii makaani kada wakada meel hebelaayana isugu taga faijtamacna way kulmeen faataahunna wuu u yimid oo waa u tegay rasuulkii alleh facallamahunna wuxuu baray facallamahunna wuxuu baray mima callamahu allah wixii ilaahay baray uma kadib qaala wuxuu dhahay maa minkunna idinka mid ma aha imra'atan naag tuqadim ay u hormarto bayna yadiha horteeda min waladiha ilmaheeda alaaatan saddex ilaa hadday jirta kaana lahaa xijaaban min annaari xijaab bay naarta markaa uga noqonayaan faqalad imra'a naag baa tiri oo minhunna dumarkii ka mid ah yaa rasuula allah itnayn labana qaala wuxuu dhahay nebiga faacaadatha maratayn ama qaala saxaabigu wuxuu yidhi faacaadatha way ku celisay maratayn laba jeer uma qaala wuxuu yidhi waanayna waa la mid baabu latatabicunna waxaad raacaysaan sunana man kaana qablikum dadkii adinka idinka horeeyey jidadkooda iyo wa ifma man ilaa dalaalah qofka dadka baabi ugu wacaa dembigiisa can abi saciidin qudri can ilnabiyi qaal latattabicunna waad raaci oo raacaysaan sunana man kaana qablakum dadkii idinka idinka horeeyey jidadkooda shibran bishibrin taaka taako wadiraacan bidiraacin dhudhundhudhun xataa low dakhaluu hadday idinka galaan juxra dabbin mansalugooley godkeedana waad ka dabagelaysaan macnaha tabictumuuhum waad raacaysaan qulnaa waxaan dhahnay yaa rasuula alyahuud wanasaar dadka aad sheegaysa yahuud iyo nasaarniya qaala faman yaa kale ayagiiba maanta lagu daydaayo waxay sameeyaan baa la sameeyaa can cabdulahi bni mascuud radia allaahu canhu qaala qaala alnabiyu laysa min nafsin naf ma jirto tuqtalu lagu dilo dulman dulmi ilaa hadday jirto kaana wuxuu u ahaanayaa ama uu ku leeyahay cala ibni aadam alwal ibni aadamkii ugu horreeyey kiflun minhaa qayb buu ku leeyahay waa kay ibni aadamkaa hore waa qaabiil waayo walaalkii haabiil ah ayuu dilay saa darteed qayb buu ku leeyahay wa rubbamaa waxaa badan qaala sufyaan inuu yidhi min damihaa dhiigeeda dhiiggaa la galay naf kastoo hadda la dilayo wax la dili doono kulli qayb buu ku leeyahay li'annahu maxaa yeelay awalu man sanna waa qofkii ugu horreeyey ee jibeeyey alqatla dilka awalan markii ugu horaysayba qaala tacaala ilaahayna wuxuu yidhi wamin wsaari aladiina kuwii dembiyaalkoodana way qaadayaan yudilluunahum ay dhumiyeen bikayri cilmin cilmi la'aan baabu karaahiyati alikhtilaaf wallaahu huwa arasaaq ikhtilaafkii hoostiska hor imaadka inuu xun yahay iyo iskhilaafka iyo ilaahay inuu rasaaq yahay midka wax arsuqa can jundub bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu ullah wuxuu yidhi iqra'u alqur'aana qur'aanka akhriya ma talafat quluubukum intuu quluubtiinna jilcinaayo in allaala inta quluubtiina uu jamcinaayo macnaha ood ku kulmaysaanood isugu imaanaysaan e, e, in allaala intii italafat quluubukum faida ikhtalaftum haddaad isku khilaaftaan faqumuu canhu ka istaaga haddaad isku khilaaftaan ka joogsada can abi muusa alashcari qaala qaala alnabiy sal alla calayh wasalam maa axad ma jiro asbaru ka sabar badan calaa adaa dhib samicahu uu maqlay min allaahi alla xaggi nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa axadun asbaru calaa adaa samicahu min allaahi ilaahay xaggiisa subxaanah wa tacaala macnaha wuxuu ula jeedaa ma jiro axad ka sabir badan macnaha ilaahay subxaanah wa tacaala waa alla nasahan marka saa darteed adaa samicahu min allaahi ilaahay xaggiisa qof uga sabir badan ma jiro oo qof dhib la gaarsiinayo haddana qofkii dhibka gaarsiiye arsuqaaya wax kasta siinaaya sababta maxay tahay yaddacuuna lahu waxay ku sheeganhayaan ay ilaahay ku sheegayaan alwalada waladka inuu leeyahay uma yucaafiihim haddana waa caafinayaan uma intaa ka bacdii yarsuqhum wuu arsuqayaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay huwa alrasaaq waa alla rasaaq oo wax arsuqa dulquwati awood u saaxiib ah almatiin ee markaa adag baabu su'aali biasmaa'ihi tacaala cinda noom iyo wayuxadirkum allahu nafsahu ayaanu geli doonaa wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam